alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaad saalixiinka khaas ahaan waxaynu joognay baabka saddex iyo tobnaad baabun fii bayaani kasrati turuqi alkhayr dariiqyada khayrku inay badan yihiin baabka u saabsanaa baynu ku jirnay waxaynu ka bilaabaynaa xadiiska afraad ee baabka xadiiska boqol iyo shan iyo labaatan alraabicu wa canhu radia allaahu canhu ana naasan qaaluu yaa rasuula allah muslim wuxuu ka soo wariyey abi dar radia allaahu canhu allah raalliha ka noqdee anna naasan indad qaaluu ay yidhaahdeen yaa rasuula allaahi rasuulki ilaahayow dahaba ahlu duhuuri bilujuur dahaba waa tageen ahluduhuuri dadkii xoolaha u ehelka ahaa ee xoolaha lahaa maalqabeenka ahaa bilujuuri ajarradii bay la tageen yusalluuna kamaa nusalli way tukanayaan sidaannu u tukanayno si la miday u tukanayaan oo salaaddii waa nala wadaagaan wa yasuumuuna kamaa nasuum waa soomaan sidaan u soonno oo soonkana waa nala wadaagaan wa yatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim wa yatasaddaquuna waxay sadaqadaysanayaan oo wax ka baxsanayaan bifuduuli amwaalihim xoolahooda dheeraadka ee siyaadada ah ayay wax ka baxsanayaan oo annagu waxaanu baxsanno ma haysanno nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam awalaysa qad jacala allaahu lakum maa tasadaquuna bihi allah miyaanu idin yeelin waxaad sadaqadaysataan yacni waa idin yeelu ujeedaa waa idin yeelu ujeedaa nafyu nafyi ihbaatun inna bikulli tasbiixatin sadaqa tasbiix kasta oo aad tidhaahdaan subxaana allah waxaa ku sugan sadaqatan sadaqaa ku sugan sadaqo ayaa ku sugan yacani sadaqaa ka helaysa ajar sadaqaa ka helaysaan ajarka sadaqada ka heli lahaydeen oo kale baa ka helaysaan wa kulli takbiiratin sadaqa takbiir kastaaad tidhaahdaanna waxaa idinku sugan sadaqatan sadaqad baa idinku sugan waxay ku cadfantahay tii horey ku cadfantahay inna bikulli tasbiixatin sadaqatanna waxay ahayd dee innada isimkeedii bay sadaqatan ahayd kuwa dambana waa saasi leey wa kulli takbiiratin ay wa inna bikulli takbiiratin sadaqatan takbiir kasta oo aad tidhaahdaan allahu akbar sadaqad baa idinku sugan ajar sadaqo wa kulli taxmiidatin sadaqatan mahadna kastooo allah a u samaysaan oo bimacnaa aad tidhaahdaan alxamdu lilaah waxaa idinku sugan sadaqatan sadaqad baa idinku sugan wa kulli tahliilatin tahliil kasta bimacnaa laa ilaaha ila allahu mar kastaa tidhaahdaan waxaa idinku sugan sadaqatan sadaqad baa idinku sugan wa amrun bilmacruufi amar macruufka la amraa sadaqatun sadaqa weeye oo ajar sadaqa ku helaysaan wa nahyun iyo reebis can munkarin xumaan la reebayana sadaqatun sadaqad baa ku sugan ajar sadaqaa ku sugan marka waxay noqonaysaa in markaa amrun ay tahay yacnii hadda marka ay tahay min baabi catfi ljumal ama ay istiinaaf tahay labada waji mid walba lagu tawjiihin karaa marka wa amrun waxay noqonaysaa mubtada musawiqu wuxuu noqonayaa yacni camalfalka uu ku camalfalayo bilmacruufi nahyunna waa sidaas le kaasaa musawiqi noqonaya wa nahyun iyo reebis can munkarin xumaan uu reebana sadaqatun sadaqad weeye ajar sadaqaa lagu helayaa wa fii budci axadikum sadaqa xubinta tarankee midkiinna waxaa ku sugan sadaqatun sadaqad baa ku sugan budciga asalahaan waxa la xubinta tarankaa la yidhahdaa laakiin waxaa loo isticmaalaa isticmaalkii la isticmaalaayey laftiisii baa loo isticmaalaayo galmada lafteedii ayaa budci loodhanaya haddana waa kaloo jiido marka waxaa macnuhu dhacaya wa fii budci axadikum midkiin galmadiisa uu u galmoonaayo haweenaydiisa uu galmoonayaana sadaqatun waxaa ku sugan ajar sadaqa ku sugan yacnii sadaqadda ajarkii laga heli lahaa oo kalea laga helayaa haddii xalaal loo isticmaalo qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii yaa rasuul allah rasuulkii allahow allah rasuulkiisiiyow ayaati axaduna shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajr ayaati axadunaa midkaaya miyuu la imanayaa oo samaynaya shahwatahu shahwadiisii miyuu samaynayaa ityaanka bimacna alficli baa loo jeeda wa yakuunu lahu fiiha ajrun waxaana ugu sugnaanaya miyaa ajar ma intuu midkaayo shahwadiisii la yimaado shahwadiisii guto ayaa ajar haddana ugu sugnaanaya miyaa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ara'aytum low wadacaha fii xaraamin akaana calayhi wisr waxaad iiga warrantaan low wadacaha fii xaraamin hadduu xaaraan dhigi lahaa oo shahwada uu xaaraan u isticmaali lahaa akaana calayhi wisrun dembi ma ku sugnaan lahaa korkiisa jawaabtu waxay noqonaysaa haa fakadalika idaa wadacaha fi lxalaal sidaasoo kale hadduu xalaal dhigana waxaa ugu sugnaanaya kaana lahu ajrun ajar baa ugu sugnaanaya yacni sida marka uu xaaraanta u isticmaalo ama shahwadii uu xaaraan ku guto dembi ugu sugnaanayo ayaa marka uu xalaal ku gutana ajar ugu sugnaanaya rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey adduthuur bisaai lmuhallasa waa sa'dii saddexda dhibcood lahayd weeye alamwaalu waa xoolaha waaxiduhaa dasrun dasrun baa mufradkeedu yahay duhuurna waa lagu jamciyaa marka waxaa looga jeedaa ahlu duhuur bimacnaa ahlulamwaal xoolaha faraha badan leh ciddii u saaxiibka ahayd baa loo jeeda xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in dadka qaarkood oo ka mida fuqarradii muslimiinta inay u cawdeen oo ku yidhaahdeen yaa rasuul allah dadkii maalqabeenka ahaa ayaa ajarradii la tegey oo ajarkii faraha badnaa iyagaa la tegey waayo intaannu samaynna ee khayraba waa samaynayaan waxna waana dheer yihiinoo xoolahooda ayay wax ka sadaqadaysanayaan oo ka baxsanayaan annaguna xoolaaan wax ka sadaqadaysanna lihin markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay in ashyaa kale oo ajar sadaqad laga helayaa inuu jiro ayuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu tilmaamay adkaarta dikri kastooo lala yimaado in ajar laga helaayo hadday tasbiix tahay hadday taxmiid tahay hadday tahay subxaana allah in la yidhaahdo alxamdu lilah in la yidhaahdo allahu akbar in la yidhaahdo laa ilaaha ila allahu in la yidhaahdo ajar baa laga helayaa ajarkii sadaqada laga helayey ayaa laga helayaa wanaag marka la amrona ajar sadaqadeed baa laga helayaa xumaan marka la reebo saasi laeg marka abwaabtii khayrku way fara badan tahayoo xadiiska wuxuu ku soo arooriyey baabun fii bayaani kasrati turuqi alkhayr kullu daalikana waxay soo gelayaan waddooyinkii khayrkay soo gelayaan markii la sheegayey macruufka waxa wanaagsan in la amro wa amrun bilmacruufi sadaqa bimacruufin lama odhanayo waa la macrifiyey markii munkarka la sheegayeyna wa nahyun can munkarin sadaqa wa nahyun can munkarin sadaqa isagana waa la nakiriyey culamada qaarkood faa'iiday sheegeenoo waxay yidhaahdeen shayga macruufkaa waa shay marka la yaqaan nafuha ay caadaysanayaan sharciga lagu caddeeyey shaygaasi inuu macruuf yahay wax kastooo macruuf ah waa shay la garanayo weeye laakiin munkarku wuxuu noqon karaa shay ghariiba oo soo darriyey oo qofku markaa aanu hore u garanayn oo markuu laakiin qawaacidda shareecada eegay uu garanaayo waxaan markaa inaanu bannaanayn usaa garanay marka sidaas aawadeed maadaama kana shay ma'luufoo la yaqaan oo markaa waxaweeye sharciguna caddeeyey uu yahay dee kaannahu markaa waxaweeye uu yahay macrifo u yahay shay macrifo ah oo aan nakiraba ahayn inuu yahoo kale baa laga soo qaaday munkarkiina maadaama munkarku iska anwaac badan yahay uu noqon karo ashyaa ghariib ah ayaa waxaa markaa lagu keenay calaa sabiili nakira oo canilmunkari aan la odhanay can munkarin la yidhi hadduu mawaadic kale soo aroortay oo dee allageliyey waa jirtaa markaana waxay ku dhacaysaa kullu munkar in laga tilmaamaayo waaya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam kaloo sheegay yacni galmada uu ninku u galmoodo ooridiisa uu u galmoodo inuu ajar sadaqadeed ka helaayo ajar sadaqadeed inuu ka helayo laakiin niyadii waa inuu la yimaadaa inuu markaa niyatu imtihaal uga jeedo ama xaqeedii u gudaayo ama xaqa naftiisa uu dhowrsooninayo ama iyada dhowrsoonaynayo waa inuu ugu niyoodaa inuu ilaahay dee ajar kaga doonaayo taas yadaa waa inuu niyadii la yimaadaa dabadeed marka waxay noqonaysaa inuu ma'juur noqonayo saasuu noqonaysa saxaabadii taa waa qariibsadeen dabeed waxay yidhaahdeen midkaayo ma intuu shahwadiisa guto ayaa ajar haddana ugu sugnaanayaa oo uu ajar ka helaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u sharxay wuxuu yidhi sida marka uu xaaraan u isticmaalo xaaraan uu ku guto uu dembi uga qaadayo ayaa marka uu xalaal ku gutana uu ajar uga helaya noocan oo kale waxaa la yidhahdaa qiyaasulcagsi qiyaasulcagsi baa la yidhaahdaayo shay baa markaa waxa weeye xukun loo sugayaa shay kale xukunka kullidiga ah baa shay loo sugayaa xukunka shaygaa kale xukunka kullidiga a ah waxaa shayga kale loogu sugayaa litacaakusihimaa fi lcilla inay cillada iska hor jeedaan oo lid isku yihiin marka midna waa xalaal midna waa xaaraan oo kale marka xaaraantii marka lagu guto sida dembi uga imanayo xalaal marka lagu gutana waa inuu ajar ka yimaadaa labada xukum waa isku liddii oo midna waxa weeye waa dembi midna waa ajar yacani labada marka waxa weeye arrina ka imanaya labada sababood ee keensadayna waa isku liddi oo waa xalaalnimo iyo xaaraannimo nooca caynkaasa marka qiyaasulcaksi baa la yidhaahdaa waa qiyaas yacni xukunkaa xukun ku liddiya shay cillada kaga horjeeda in loo sugaayo xukun kuliddi ah noocaas wey noocaas wey waxaa laga qaadanayaa xadiidka abwaabta khayrku inay fara badan tahay dariiqyada qofku ku heli karaa khayrna inay aad u badan tahay ayaa laga qaadanayaa xadiidka boqoliyo lixyo labaatan alkhaamisu baab waa xadiidka shanaadee wa canhu cajiib waxaa shan xadiisoo shantaba uu halkan shiikhu ku soo arooriyey oo isku xiga shantaba abudar baa laga warinayaa shantuba waxay ku saabsan yihiin abwaabta khayrka iyo farabadnidooda hal mawdic baanu ku soo aroorinayaa shantuba waa isku xigaan dhammaanna shantu waa can abidarin ya abidar ayuu shantaba laga soo warinaya waxay ku tusinaysaa waxyaalaha khayrka ku saabsan siduu markaa wax badan u weeleeyey ku tusinaysa wa canhu radia allaahu canhu qaala qaala liya nabiyu sala allahu aleyh wasalam abi dar wuxuu odhanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yidhi laa taxqiranna min almacruufi shay'a laa taxqiranna hayasin hayasin oo hayasin oo hayasin min almacruufi shay'an yacni wax macruufka ka mid aha ah xaqirin min almacruufi xaal shayga soo socdaa min almacruufi macruufka ka mid yahay shay-an waxba ha xaqirin haba yaraadeen ama laa taxqiranna ha xaqirin ha xaqirin ha xaqirin min almacruufi xagga macruufka ha ka xaqirin shay-an waxba oo min almacruufi taxqiranna aad ku tacalluqsiiso wejiga horena waxay ahayd shay anta inay sifo ka ahayd oo laga soo hormariyey oo laga xaalaynaayo walow an talqaa akhaaka biwajhin taliiq kulay ku tahay inaad kula kulanto walaalkaa weji furan oo faraxsan inaad kula kulanto kulay ku tahay shay macruufoo san oo u wanaagsan ha yasinu ha xaqirin oo xaqiraadaad xaqirayso ha uga tegin xaqiraaddaad ugu xaqirayso iyo sidaad yasayso ha uga tegin rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa in shayga macruufkaa shayga wanaagsan ee khayrkaa ah inaan la yasin oo la xaqirin qofka hadduu wax weyn samayn kari waayo waxa yarba waa inuu la yimaadaa waa inuu xasuusnaadaa inay dhici karto miisaanka xasanaadkiisa inay ka dhimanto intaa yarin yaa waayo maalintaa hal xasano wax ku siiye heli mayse khayraadkii uu qofku sameeyey iyo dembiyadii uu sameeyey marka laysu miisaamayo oo kafadaha la saaraayo hal xasana hadday ka dhimanto qof ugu darayaa ma jiro marka shay weyn haddaad samayn kari weydo khayr ah inta yar ha la bakhayrin intaa yar ha yasinoo ha xaqirine waa inaad samaysaa yacnii adoo u samaynaya liajli illaah ilahay dartii u samaynaya caaisha radia allaahu canha wa ardaha aad bay u deeq badnayd waxay deeqsiyad wax arrinkaa ku saabsan horayn u soo sheegnay wax weyn hadday hayso iyo wax yar hadday hayso mid walba waa bixin jirtay markay wax weyn ay bixiso weydo inta yar lamay bakhayli jirin ama kamay xishoon jirine way bixin jirtay qof dumara oo laba carruura wadataa ayaa u timioo waxbay weydiisatay laba hablood bay wadataa waxbay weydiisatay gurigiibay baadho waxba waa ka weydi waxay heshay saddex xabadood oo timira aan mid afraad lahayn saddexdii bay u dhiibtay saddexdii markay u dhiibtay ayaa qofkii dumar ahayd labadii carruur ahayd bay labada xabadood u kala dhiibtay midba xabad tii saddexaad bay waxay sii afka geli markaasaa labadii hablood ku soo taageen gacanta hooyadood bay gacanta ku soo taageen markaasay ka soo celisay afkay ku sii wadayoo xabbaddii bay kala goysay oo intay kala jeexday bay tanna jeex u dhiibtay tanna jeex u dhiibtay qisadii bay la yaabtoo nabiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam mawdicu shaahid waxaynu uga jeednaa wax weynay bixiso hadday weydo wax yar ayay bixin jirtee may xaqiri jirin nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ittaqu nnaara walow bishiqi tamra naarta ka baqoo iska ilaaliya kulay tahay waxaa iskaga ilaalinaysaa naarta xabba timira jeexeed kulay ku tahay naarta wax iskaga dhigo wax iska ilaaliya naarta marka shayga khayrkaa ah waa inaan la xaqiyo walow an talqaa akhaaka biwajhin tariiq kulay ku tahay walaalkaa inaad kula kulanto weji furan oo dhoolla caddaynaya oo faraxsan inaad kula kulanto kulay ku tahay shayga khayrka ay ka mid tahay in wejiga wanaagsane dadka lagu qaabilaya muslimiinta ah waxay ka mid tahay khayraadka akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsanna waxyaalaha jannada lagu galay ka mid tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kasiira tabasum mid dhoolal caddayn badan buu ahaa marka wejiga in la furo inuu khayr yahay oo macruufka ka mid yahay baa laga qaadanaya xadiiska boqol iyo toddobiyo labaatan assaadisu can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam xadiiska lixaad ee baabku abi hureyre xaggiisa waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi kullu sulaama min annaasi calayhi sadaqa kullu sulaama xubin kastoo min annaasi dadka ka mida calayhi sadaqatun korkeeda waxaa ku sugan sadaqatun sadaqad baa ku sugan kulla yowmin maalin kastay ku sugan tahay maalintaasoo tatlucu fiihi shamsu ay soo baxdo qoraxdu yacdilu bayna alitnayni sadaqa inuu caddaalad sameeyo laba dhexdood u caddaalad sameeyaa waa sadaqad yacnii anti baa la xadfay dabeedna ficilka rafcadii baa loo baaqi yeelay ee waxaa macnuhu u dhacaayey alcadlu bayna alitnayni sadaqa marka an tacdila bama uu noqon lahaa marka waxa weeye sidii asalka ahayd ay ku timaado qur'aankana saasoo kale waaba ku timi wa min aayaati yuriikum albarqa khawfan wa tamcan wa min aayaati iraa'atukum albarqa baa macnuhu dhacaya oo mastarka la dhalaalinaye munsabigaabaa wuxuu noqonayaa mubtadihii buu noqonayaa halka masalka carbeed uu yidhaahdo tasmacu bilmucayidiyi khayru min an taraahu ay samaacuka bilmucaydiyi khayru min an taraahu sidaas macnuhu dhacay siyaaro kalena waa loo yidhibe waa mahmaah tacdilu bayna alinayni ay an tacdila bayna alinayni inaad u cadaalad samayso laba dhexdood sadaqatun waa sadaqad wa yuciinu ay wa an yuciina arajula iyo inuu ninka caawiyo caawintiisa uu ninka caawinayo fii daabbatihi daabbaddiisa uu ku caawinayo korista uu koraayo fa yaxmiluhu uu qaadaayo calayha daabadda korkeeda uu ku qaadayo aw yarfacu lahu calayha mataacahu ama alaabtiisa uu u saarayo sadaqatun waa sadaqad daabaddu waxay u noqonaysaa rajulka laftiis waxaa laga tilmaamayaa daabaddiisii aanu kori karayn amaba ay ku adkayd inuu koru ku caawinayaa oo wuxuu uga caawinayaa koritaanku hadduu ku adag yahay wuxuu caawinayaa siduu u kori lahaa oo waa ku barhitaaraya haddaanu markaa koriba karaynba waanu isqaadiba karaynaa dee wuu qaadayaayoo intuu qaadu daabadda saarayaa ila waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inuu markaa waxaweye qofkii xanuunsanaayo oo daabaddiisii markaa aanu markaa koriba karaynin amaba uu raqayo yahaa dhici karta oo dabeedna marka waxa daabaddii intuu saaro deedna uu ku xidhayo daabaddana waxa way ninka la saaraya ayaa leh aw yarfacu lahu calayha mataacahu sadaqa marka tanna waxay u dhacaysaa macno masdaro wa icaanatuka alrajula fii daabbatihi yacnii caawintaada ninka aad caawiso oo aad ku caawiso daabbaddiisa koritaanka uu koraayo aad ku caawiso ku baritaarto amaba aad qaaddo aad saarto oo fa yaxmiluhu calayha ay faxamluka iyaahu calayha yacni marka aad saarto daabaddaas aw yarfacu lahu calayha mataacahu aw rafcuka lahu calayha mataacahu sadaqa marka calaa kulli xaal ficilladani waxay u dhacayaan macna masdar bay u dhacayaan inuu alaabtii isagoo daabaddii saaran buu alaab dhulka ka taalla inaad u qaaddaad u saarto aad kor ugu qaaddo waxa weeye iyaduna waa sadaqad weeye wakada hadduu dhulka joogana waa la mid haddaad u qaaddood u saarto markaa daabaddiisa u saarto haddii la tacdilu iyo tucinu iyo tarfac buu qoray soma ah, markaana waxay noqonaysaa waxa weeye cadlukay noqonaysa markan kalena waxa weeye icaanatuhu iyo rafcuhu iyo marka xamluhu iyaahu calayha marka ta laga wada dhigana waxay noqonaysaa cadluka iyo icaanatuka iyo xamluka iyaahu iyo rafcuka lahu calayha mataacahu saasaa macnuhu markaana u dhacay nusakha qaarna ta bay ka dhigayaan nusakha qaarna waxay ka dhigayaan ficilladan ya ayay gelinayaan waalkalimatu tayibatu sadaqa kelmadda wanaagsanna waa sadaqad wa bikulli khatwatin tallaabo kastoo yamshiiha ruuxu soconayo ila asalaati xagga salaada uu u soconayaa sadaqatun sadaqad weeyi wa yumiitu aladaa ay wa an yumiita aladaa iyo inuu dhibta ka leexiyo can idariiqi waddada ka leexiyaa sadaqatun sadaqad weeyi muttafaqun calayhi xadiiska waa la ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa xubin kasta oo qofka ka mida inuu maalin kasta sadaqad ka bixiyaa inay tahay shay fiican oo wanaagsan inay tahay shukriga ilaahay loo shukri naqaayaanay ka mid taha oo salaamada iyo caafimaadka iyo nabadgelinta allah kuu nabadgeliyo ku dhowray aad ugu shukrinayso oo ugu mahadnaqayso haddaba waxyaalaha ajarka laga helayo wax ka miduu xadiisku tilmaamayaayo caddaaladda laba loo kala sameeyo oo si markaa garsoor iyo cadaalad leh lagu kala xukumaa waa sadaqad weeye halka dulmi haddii lagu kala xukumo dembi laga qaadanayo ayaa haddii cadaalad lagu kala xukumona sadaqada ay u noqonaysaa iyo ajar marka wax laga helayo waxaa soo gelaya sulxigii la heshiisiinayaa soo gelaya labadu waxay noqon karaan laba markaa doodaaya oo wax isku haysta waxay noqon karaan laba kala haajiray oo isgooyey oo deedna dhexdooda la islaaxinayo ayay noqon karaan mutahaajirayn bay noqon karaan kala haajiroo kala dheeraadoo midna ka kale aanu salaamin sabab diiniyay ku kala haajireenna ayna jirin islaaxa la islaaxinayaa soo gelaysa kuwa wax isku haystoo gari ka dhaxaysaa soo gelaya oo marna loo garsoorayo loo garqaadayo marna la islaaxinayo sulxi lagu samaynayo dhexdooda islaaxaasina uu yahay mid caddaalad ah oo markaa dembi aanu ahayn asulxu jaa'izun bayna almuslimiina ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaala markay xadiiska ku soo arooray sulxigu muslimiinta dhexdooda waa bannaan yahay sulxi xaaraan xalaalaynaya mooyaane ama xalaal xaaraantinimaynaya mooyaane sulxigii kale waa bannaan yahay laakiin sulxiga hadduu xalaal xaaraantinnimaynayo ama xaaraan xalaalaynayo marka wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn marka kii cadaaladda ha noqon maayo marka cadliga calaa kulli xaal xagga qadaaga iyo iyo xagga subxiga labadaba udhacaysa in nin daabaddiisa aad ku qaaddo oo aad ku caawiso ama aad alaab wasito u saarto iyadana ajal sadaqadeed baa lagu helayaa waa nooc ixsaan ah oo makhluuq loo ixsaan samaynaayo ixsaan oo dhanna ajar baa laga helayaa wixii sharcigu aanu diidin dee wax sharcigu markaa uu mancinayo diidaayo ixsaan noqon maayo isaa ay noqonaysaa walow markaa dadku haba moodaan inay nooc samafala tahay kelmadda wanaagsane la yidhaahdaa waa sadaqad hadalka wanaagsani sadaqadda oo ka mid waa sadaqad weyn waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina ashaytaana yanzaqu baynahum tallaabo kastoo xagga salaadda iyo masjidka uu qaadaa waa sadaqad yacnii ajar sadaqadeed baa lagu helaya ajarka sadaqadda laga heloo kale dhibta inuu ka leexiyo waddada hadday dhagax tahay hadday quraarata jajaban tahay hadday tahay marka waxa weeye waxyaalo kale oo dadka dhibaya qodxan hadday tahay yacni waxaweye qoryo dadka mudaya hadday tahay dhagxan lagu kufaya hadday tahay kullu daalika waddada in laga leexiyaa ajar sadaqadeed baa lagu helaya xallo wixii dadka dhibayaa loo jeeda alada xadiiska qoqoiyoideedyoabaaawarawahu muslimun aydan min riwaayati caaishata radia allaahu canha muslimna waa soo wariyey min riwaayati caaishata werinta caaisha ayuu ka soo wariyey riwaayada caaisha soo warisay radia allahu canha qaalat inay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi innahu khuliqa kullu insaanin min bani aadama calaa sittiina wa alaasimi'ati mafsil innahu ayna sha'na arrinku khuliqa waa la abuuray kullu insaanin ruux kastaa la abuuro min bani aadama bini aadamka ka mida waxaa lagu abuuray calaa sittiina wa alaasimi'ati mafsil yacnii lixdan iyo saddex boqol oo xubnood baa lagu abuuray yacnii saddex boqol iyo lixdan xubnood baa qof kastaba lagu abuuray faman kabbara allaha ku kastooo allaah markaa takbiiriya oo allah weyneeyo allahu akbar yidhaahda wa xamid allaha allah mahadiya wa hallala allaha allah u tahliilsada oo bimacnaa laa ilaaha ila allahu yidhaahda wa sabbaxa allaha ilaahay u tasbiixsado subxaana allah yidhaahda waastakfar allah allah dembidhaaf weydiista oo astakfiru allah yidhaahda wa casala xajaran ka leexiya xajaran dhagax ka leexiya can dariiqi innaasi dadka waddadooda ka leexiya waddada dadku ay marayaan wa cazala ka leexiya xajaran dhagax ka leexiya can tariiqi innaasi waddada dadka ay marayaan ka leexiya aw shawkatan ama qodax ka leexiya aw cadman ama laf ka leexiya can tariiqi innaasi dadka waddadooda waddada dadka wa amara amra bimacruufin shay san oo wanaagsan amra aw nahaa ama reeba can munkarin shay munkara reeba oo shay munkara cid u diida cadada sittiina waalaai mia yacni tirada saddex boqol iyo lixdan yacni markaa tiradooda oo sadaqa ah ruuxii la yimaadaa khayraadkaa kala duduwan intuu sameeyo gaadhsiiyo saddex boqol iyo lixdan fa innahu yumsii yowmaidin wuxuu habeensanayaa maalintaas ama galabaysanaya waqad zaxzaxa nafsahu can innaar isagoo naftiisii ka dheereeyey naarta ayuu markaa habeensanayaa ama galabaysanayaa xadiidkani macnihii xadiidkii hore waa waafaqsan yahay laakiin ziyaaduu ka leeyahay siyaadadu ka leeyahay waxay tahay kow xadiidku wuxuu tilmaamayaa xubnaha qofku uu leeyahay inay saddex boqol iyo lixdan xubnood yihiin axaadiistii hore waxay sheegaysaa xubin kasta qofku inuu sadaqad ka bixiyo ayaa saaran oo bimacnaa si mu'akkada looga rabaa sunne mu'akkad ah laakiin caddadka ay yihiin xubnahaasi lama sheegin oo axaadiistaa hore ma caddayn xadiiskan baa haddaba mubayin ah oo caddaynaya caddadka ay yihiin xubnahaasi oo saddex boqol iyo lixdan xubnood inay yihiin ayuu xadiisku caddaynaya taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha mucjizaadka ah ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waayo ogaalka la garanaayo in qofka lafaha jidhkiisa ku jiraa saddex boqol iyo lixdan xubnood inay yihiin dee waxay ahayd midaan la ogayn waagaas hadda dhowaan baa la ogaaday waa wax markaa sannado kooban wakhtiga lagu ogaaday laga joogo waayo dhexa waxay ku sheegi jireen tiro intaa ka yar ay odhan jireen xubnuhu intaa qofku leeyahay waa cadadkaas tiro ka yar bay ku sheegi jireen dhowaan bay waxay ogaadeen inay saddex boqol iyo lixdan xubnood yihiin marka waxay noqonaysaa waxyaalaha mucjisaadkaee nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam weliba waxaa la garan karaa waagaas dee in markaa cilmiyada ashyaadaa ku saabsani in markaa waxa weeye uu iskaba yaraaba makana ma ahayn meel waxa weeye cilmi lagu barto meel culama joogta ma ahaan jirin meel jaamicado iyo madaaris iyo ay wax ka furraayeen dugsiyo ma ahayn meel dad wax yaqaanoo wax dhigaa ay joogeen ma ahayn nebiguna calayhi salaatu wasalaam beledo kale yacnii miduu markaa waxa weye u cilmi doontay ma ahayn halkanna mid wax ku bartay ma ahayn ilaa waxyiga ilaahay ku soo dejiyey markaasaa waxa weeye yacni jibriil loogu soo dhibay waxyiga jibriil la baray callamahu shadiid alquwa yacni sidaas ayaa lagu baray marka waxa lagu ogaaday waxay tahay waa waxyi unbaa nebigu ku ogaaday allah u waxyooday waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ashyaada nebinimadiisa caddaynaysa ee faraha badan leh ayay tanna ka mid tahay ayay tanna ka mid tahay mana aha shay yar ee waxyaalo fara badan baa markaysa markaa caddaynaya waxyaalaha kale siyaadada ee xadiisku sheegayo waxaa ka mid a in shayga dhibtee waddada laga leexinaayo wax ka mida in lasii caddeeyo oo lasii fasiray hadday tahay dhagax iyo hadday tahay qodax iyo hadday tahay yacni markaa laf taalla iyo inta kalean la sheeginna waxay noqonaysaa ashyaadaa la sheegay uga qiyaaso oo intaan la sheegin waxaad ka garataa inta la sheegay ka garo saasaa macnuhu dhacay macnaha kale dheeraadkae xadiisku sheegaya waxaa ka mid ah ruuxa markaa cadadka saddexda boqol iyo lixdanka xubnood xubnaha intaas ah kii mid walba sadaqad ka bixiya wuxuu galabaysanayaa isagoo naftiisa naar ka fogeey waqad zaxzaxa nafsahu can innaar waxaynu soo marray in intaba aynaga kaafinayso khayraad badan oo kala duwan oo cadadkaa gaadhaya inuu la nimaadno waxaynaga kaafinaya laba ragcadood oo salaatu duxa ah halkaana waxaa ka soo baxaysa fadliga duxadu inuu weyn yahay ayaa ka soo baxaysa hmm? ah. nusakha qaar waxay qorayaan baa la yidhi yamshi haddii aynay dee khata matbaci ahayn ma xasuusni anigu lafdigaas laakiin dhigaalka de way isu dhigaal egyihiinoo waxa weeye waa ku dhici karaa waa loo qaadan karaa waana dhici kartaa riwaayada in la soo wariyey marka yamshi fa innahu yamshi wuxuu soconayaa yowmaidin waqad zaxzaxa nafsahu can innaar macnuhu kolley saxiix waa ku noqonaya laakiin waxay ku xidhan tahay riwaayada xadiidka boqol iyo sagaaliyo labaatan assaabicu baabkana waa xadiidka toddobaad ee wa radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam abi hureyre xaggiisa waxaa laga soo wariyey bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man hadaa ila almasjidi aw raaxa man hadaa kii u kallaha oo qabta ila almasjidi masjidka aada aw raaxa ama ka soo noqda oo xagga guriga u soo laabta acadda allaahu lahu fi ljannati nusulan acadda allaahu allah waa diyaariyaa lahu isaga wuxuu u diyaariyaa filjannati jannada gudaheeda ugu diyaariyaa nusulan martisoor buu ugu diyaariyaa kullamaa hadaa aw raaxa markastuu masjidka u kallaho bimacnaa masjidka aado oo qabto aw raaxa ama ka soo noqdo ilaahay wuxuu u diyaariyaa martisoor ayuu markaa jannada ugu diyaariyaa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa xadiiska isku waafaqay annusulu alquutu waarisqu wamaa yuhayau lidayf annuzulu nuzul waxaa la yidhaahdaa alquutu cuntada iyo warisqu arsaaqda iyo wamaa yuhaya-u waxa loo diyaariyo lidayfi martida loo diyaariyo ayaa waxaa la yidhahdaa nusul xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa masjidka qabashada xaggiisa la qabto ama la aado iyo noqoshada laga soo noqdo mid walba in ajar laga helaayo waddada khayrka lagu gaadhayo waxay noqonaysaa khayrkii bay taabic u tahay marka tallaabo kasta de khayr baa looga qoraya aadistaa uu masjidka aaday ama xaggiisa uu u kacay oo masjidka qabtay iyo noqoshada uu ka soo noqday mid walba ajar baa looga qoraya tallaabo kasta ajarna waa looga qorayaa dembina waa lagaga daadinaya ruuxa caynkaa sameeyo ilaahay dartii masjidka u qabtaa oo masjidka u aada ama uga soo noqdaa waxaa loo diyaariyey martisoor baa jannada loogu diyaariyey waa sawaab weyn oo aadista masjidka la aadayo oo cibaado loo aadayo in lagu soo tukado jamaca laga qayb galo jumcada iyo jamaacada fadli weyn oo ku sugan weeye nusulkaana waxaa laga soo laynoogu sheegay labada mid walba in lagu helayo nusul martisoor lagu helayo jannada lagu diyaarinayo allah ku diyaarinayo waayo waxaa laysugu cadfay aw man hadaa ila almasjidi aw raaxa ya acadda allaahu lahu fi ljannati nusulan kullamaa hadaa aw raaxa kullamaa hadaa wa raaxa lama odhan haddii sidaa la odhan lahaa waxay noqon lahayd marka labada ay la wada yimaadaan baa hal marti sooruu helayaa laakiin maadaama aw laysugu cadfay waxaa laga qaadanayaa mid walba martisoor gaara in lagu helayo ya kicistii loo kacay ee la qabtay ama la aaday xagga masjidkana martisoor baa lagu helayaa ilaahay dartii haddii loola yimaado noqoshada laga soo laabtayna martisoor kalea lagu helayaa waa laba martisoor marka bal ka warran markaa cadadka qofku markaa faraha badan leh ee uu salaad walba qofkii ilaahay solansiiyo oo masjidkii marka waxaan yacni u kacayo oo masjidkii aadayo oo cibaadada iyo jamaca iyo jamaacaadka u tegaayo ilaahay dartiina ugu tegaayo ugana soo noqonayo jamaacaadku aynay dhaafaynin yacni fadligu ka helayaa intay leekaanayaan yacnii ajarkaas waa u biiraya iyo nusulkaas iyo martisoorkaas yaa marka maalin walba markaysa intaasoo martisoor loo qoro taasna waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal yacni marka fadliga uu leeyahay yacni masjidka ku noqnoqoshada lagu noqnoqonayo markaa fadliga uu leeyaha laga qaadanay ruuxa haddii jamaacadu ay dhaafto oo salaaddii jamaci uu ka tago inuu masjidka soo qabto isagoo isle ku soo tuko dee markaa fadiilo markaa gaari markaa uguma sugnaanayso jamaacadii waa seegtay hadduu dan kaleo dee dersi iyo ugu imanayo waa halkeeda marka gurigiisa inuu ku tukado ehelkiisa cidduu la jamacsan karo la jamacsado baa ka fiican haddii salaaddii jamaca ay dhaafto inuu soo kici timo oo masjidka soo qabto xadiiska athaaminu wa canhu radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam waa xadiidka siddeedaad ee baabkee abii hureyre xaggiisa wuxuu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi yaa nisaaa almuslimaati dumarka muslimaadka ahow laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha waa min baabi idaafati almawsuufi ila asifa la sifeeyihii baa sifadii loo idaafeeyey oo annisaa almuslimaat yacni waxa weeye halkii dee sifa iyo mawsuuf bay isu noqon lahaayeen markaa dee waxay noqotay ashii inta laga jaray baa nisaa oo la sifeeyihii ah sifadii oo almuslimaat ah loo idaafeeyey yacni dumarka muslimaadka ahu laa taxqiranna jaaratun yaynay yasinu xaqirin oo yaynay xaqirin oo yaynay xaqirin jaaratun gabadhiyeyna xaqirin lijaaratiha yacnii gabadha kale yacni dariskeed yayna yasin walow firsana shaatin kulay ku tahay yacni neef adhiya raafkii kulay ku tahay yaynay xaqirinoo aynay markaa waxa weeye u diidinoo isaga dayn waxaan qofma siin kartine iska daayaan oo odhan yaa yacnii deeqda yar ee ay markaa gabadha kala siinayso yaynay ka xaqirin oo ka yasin oo iska dayn marka firsanka waxaa la yidhahdaa raafka la yidhahdaa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqsan qaala jawhariyu jawhari wuxuu yidhi waa saaxibu saxaaxe alfirsinu min albaciiri kalxaafiri min addaabba firsinku min albaciiri tulidda xaggeeda xaaluu ka mid yahay kalxaafiri wuxuu ka dhigan yahay sida qoobkoo kale min adaabbati daabbadda uga dhigan yahay yacnii fardaha iyo dameeraha iyo qoob siday u leeyihiin qoobkaasoo kale ayuu firsinku uga dhigan yahay markaa tuludda geela ah oo bimacnaa waa cagtiisa ballaadhan baa firsin asal ahaan la yidhaahdaa ya gummaddiisa cagtiisaa ballaadhan ee markaa tuluddu ay leedahay ayaa firsin la yidhaahdaa baciir waa inagii hore usoo sheegnay luqada carbeeda asalka ah waxaa lagu yidhaahdaa waa neef geel ah lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo curfi xaadisa wuxuu noqday oo soo darriyey in loo bartay albaciir in la yidhaahdo awrka laakiin asal ahaan carabiga asalka ah kuma gaar ahayn saas qaala wa rubbama istuciira fi shaati waxaa laga yaabaa marka in loo soo isticaaraysto yacni neefka adhiga ah waana sida hadda xadiiska loogu isticmaalay oo firsin hadda markaa geel loogama jeedae shaatin baaba lagu qaydayoo loo idaafeeyey marka waxay noqonaysaa neef adiya raafkii kulay ku tahay inay sadaqadaysato iyo inay ka oo odhan waxaan bixin kari maysid ee waa inay ku deeqdaa wixii ay awoodi karto ee khayra walow haba yaraadeen marka waxaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal shaygii macruufkaa inaan la xaqirin oo waxa weeye qofkii dumar ahayd in walaasheed ama gabadha jaarkeeda ah yacni markaa inay sadaqad siiso ama hadiyad siiso ama wax la mida walow haba yaraatabe yaynay taas nafteeda ka yasin oo ka xaqirina waa inay ku deeqdaa oo ay bixisaa marka taasna waxay ku tusinaysaa khayrka inaan la yaryaraysan oo lagu dadaalo ayaa laga qaadanayaa aan khayrkii la yaryaraysan saas ayaa laga qaadanaya xadiiska boqol iyo koob iyo soddon baabkana waa xadiiska sagaalaad weeyaane attaasicu wa canhu abuu hureyre wuxuu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal aliimaanu bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa sittuuna shucbah aliimaanu iimaanku bidcun wa sabcuuna waa dhowr iyo toddobaatan ay shucbatan qaybood aw bidcun wa sittuuna ama dhowr iyo lixdan shucbatan qaybood weeye fa afdaluhaa shucabka iimaanka qaybaha iimaanku ka kooban yahay nooca ugu mudani ee ugu fadliga badani qowlu laa ilaaha ila allaah waa orodka la yidhaahdo laa ilaaha ila allaahu la yidhaahdo wey wa adnaaha qaybaha iimaanka iyo gobollada iimaanka ka ugu hooseeya imaatatu aladaa waa dhibta in laga weeciyo waxaa loo jeedaa waxa wax dhibayaa loo jeedaaye al adaa ay almu'di wa adnaaha ay wa adnaa shucabi aliimaan qaybaha iimaanka nooca ugu hooseeya imaatat aladaa waxa dadka dhibaya in laga leexiyo weeye can itariiqi waddada laga weeciyo oo laga leexiyo leexintaa laga leexinayo oo waddada laga duwaayo waxa dadka dhibaaya hadday qodax tahay hadday quraaro jaban tahay hadday tahay waxa waxyaalo kaloo dhibaya hadday tahay waxay ka mid tahay qaybaha iimaanka waana qaybta ugu hoosaysa walxayaau shucbatun min aliimaan walxayaau xishoodku shucbatun waa qayb min aliimaani iimaanka ka mida weeye muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay albidcu bidcigu min alaasatin saddex buu ka soo bilaabmaa ilaa tiscatin ilaa sagaal buu gaadhaa saddex ilaa sagaal baa markaa la yidhaahdaa bidci waa dhowr weeye innagu waxa weye dhowrka inuu sagaalka ka yar yahay inu naqaanaa laakiin marka waxa weye dhowr weyn marka la yidhaahdo yacni waxa weeye wax lagu yaro daro markaasay kollay soo degdegaysaa inay tahay tirada badan bikasri lbaayi wuxuu ku sugan yahay bacda hoos dhiggeeda bidcigu bikasri lbaayi bacda hoos dhiggeedu ku sugan yahay waqad tuftaxu waana dhacdaa in la kor dhigana waa dhacdaa wa shucbatu shucbaduna alqitcatu waa qaybta weeye xadiidkani wuxuu ka warramayaa iimaanka iyo inuu qaybo badan ka kooban yahay buu ka warramayaa nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam iimaanku inuu shucab badan leeyihi iimaanku kuma koobnoo keliya odhaahda afka laga yidhaahdo kumana koobnoo keliya ictiqaadka qalbiga keliya kuma koobna iimaanku cinda ahli sunnati waljamaaca wuxuu leeyahay qowl buu leeyahay oo wuxuu leeyahay lqalbi buu leeyahay wa jawaarix buu leeyihi ay culammada ahlu sunnuhu ka cabbiraan iimaanku waa qowl iyo camal yacni waa odhaah iyo camal weeye camal fal odhaahdii waa qowlulqalbi iyo qowlulisaan waa in afka laga yidhaahdo qalbigana laga yidhaahdo oo waxa afka laga odhanayo qalbigana laga qiro ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah markuu ruuxu odhanayo waa inuu afkana ka yidhaahdaa hadalkaasi qalbigiisana ka soo baxaa uu qalbigana ka yidhaahdaa marka inay qalbigiisa ka soo baxayso afka baarkiisa keliya aanu ka odhanaynin qowlulqalbi baa la odhanaya wuxuu kaloo iimaankii leeyahay camalulqalbi iyo camaluuljawaarix in qalbigana laga camal falo jawaarixda iyo xubnahana laga camal falo camalka wanaagsan oo waxa wanaagsan lala yimaado waxa xunna laga tago waxa xun in laga tagaana dee camalka saalixay soo gudagelaysa saalixu wuxuu noqonayaa tarki iyo ficli buu mid walba noqonaya mar kale waxay culammada ahlu sunnuu ka cabbiraan iimaanku waa qowl iyo camal iyo niyo waana sida shaafici ka cabbiray waa qowl iyo camal iyo niyo niyadana waxay uga jeedaan ikhlaaskii bay uga jeedaan camalkana waxaa soo gelaya camalulqalbi iyo camalujawaarixi kalaa soo gelaya jawaarixda camalka laga samaynayaana waxaa soo gelaya ficliyaadka la samaynayo oo khayraadka ah iyo waxa xun oo laga tegaayo mid walba waa soo gelaya haddii la yidhaahdo qowl iyo camal iyo ictiqaad la yidhaahdana waa la macno waa isku macno weeye calaa kulli xaal iimaanku cinda ahlisunnati waljamaca shucabka badan buu ka kooban shay waaxida ma aha xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa inuu dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan gaadho shaki baa ku yara suganoo nebigu ma wuxuu u yidhi calayhi salaatu wasalaam bidcun wa sabcuuna shucba mise bidcun wa sittuuna shucba labada iyo muu yidhi ya yacnii qolada marka waxaa murji'adu waxay dooneen inay yidhaahdaan shakigaa yara cuskadaan oo yidhaahdaan waa laga shakiyo lama hubo asalka waa la hubaaye taradudku wuxuu ku sugan yahay uun cibaaradii ma waxay ahayd dhowr iyo lixdan mise waxay ahayd dhowr iyo toddobaatan laakiin inuu shucab badan ka koobnaa oo dhowr iyo lixdan ama ahaa ama ka badnaa waa la hubaa markaa saas aawadeed majaal markaa looga shakiyaa ma jiro hadalka ka dambeeyana waa la hubaa waa yaqiin riwaayaadka qaarkoodna waxay soo arooreen iyagoo jasmi ah oo shakiga ka maranna waaba soo arooreen oo waxaa loo soo wariyey alimaanu bidcun wa sittuuna shucba ayaa loo soo wariyey oo bukhaari u soo wariyey riwaayada shakigana waa soo wariyey aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba oo dhowr iyo toddobaatanka ana muslim baaba saxiixiisa ku soo wariyey riwaayada kale ee shakigaana waa soo wariyey ta jasmiga ah ee dhowr iyo toddobaatanka jasminaysana waa soo wariyey marka culammada qaarba mid bay arjaxeen ma dhowr iyo lixdan ka arjaxsan mise dhowr iyo toddobaatanka jamac badanoo culammada ka midii waxay arjaxeen dhowr iyo toddobaatankaay arjaxeen waxaa ka mid ah xaliimi baa ka mid ahaa qaadiciyaad baa ka mid ahaa nawowi baa ka mid ahaa suyuuti baa ka mid ahaa albaani baa ka mid ahaa culamo badan baa arjaxay oo waxay yidhaahdeen riwaayaadka qaarkoodoo dhowr iyo toddobaatanka jasminayaana waa soo arooreen waana riwaayada ziyaadada leh oo iyadu ziyaadada faa'iidaynaysa waxaana la yaqaanaa aziyaadatu min asiqati maqbuula cid siqoo lagu kalsoonyahy hadday wax kordhiso waxa ay ziyaadisay waa la aqbalaa ta kale riwaayada jasmigu riwaayadan kale shakigu caaridi mayso oo uma beegtoomi karto dee waxa arjax ah riwaayadan goynaysa dhowr iyo toddobaatanka sababtu maxay tahay shakigu dee waxa weeye nafyi xataa ma aha waxaana la yaqaanay nafyiga iyo isbaatka in marka isbaatka xataa la hormariyo yacnii jasmigii labadii lagu taraduday mid ka mida ah haddii riwaayo kale jasminayso waa in jasmiga la raacaa xaafid ibnu xajar baa isagu wuxuu ictiraaday culammada arjaxday dhowr iyo toddobaatanka dabeedna wuxuu yidhi ciddii jasmiday oo tidhi markaa dhowr iyo toddobaatan weeyoo si go'an u sheegto shakiga aan sheegin kumay sugnaan ee iyaga laftooda riwaayaad kalea laga soo wariyay shakiyeen mar hadday caynkaa tahay waxa weeye jasmigoodii ay gooyeen ee yidhaahaa dhowr iyo toddobaatan go'an oo shaki ka madran yacni mawdican la qaadan maayo halkaana waxaa ka muuqanaysaa yacni waxa weeye bukhaari siduu markaa keenay inay markaa fiican tahay inay fiican tahay oo saasay arjax tahay yacni saasuu ugu yara nusriyey wakhtiyada qaarkood qowl hadduu doono shiikhu aanu qabin ayuu fii bacdi alaxyaan cid tidhi marka waxa weeyaan yacni u taageeraa oo wax markaa yara ayidaya markaa uu sheegaa kirmaani laftiisuna saasuu ku raaca kirmaani laftiisuna saasuu ku raaca cala kulli xaal alkhatbu sahlun sheekh albaani wuxuu kaga hadlayaa silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu kaga hadlayaa oo mujalladka afraad ayuu markaa kaga hadlayaa inuu raqamkiisu haba filaya juska mujalladka afraad wuxuu kaga dhacaa saddex xagga safxada waa yahay khulaasadu waxay tahay iimaankii waa shucab badan dhowr iyo toddobaatan qaybood baa iimaanku ka kooban yahay culammada qaar waxay isku dayeen inay dhowr iyo toddobaatankaa tiriyaan oo ijtihaadan ula soo baxaan markaasaa waxay yidhaahdeen wuxuu iimaankii u qaybsan yahay odhaahda waxa lagu hadlo iyo waxa camalka jawaarixda ka dhacaaya iyo waxa qalbiga ka dhacaya ee qowl iyo bale markaasaa waxay yidhahdeen tan intaasaa ka imanaya xagga camalka jawaarixda odhaahdana intan baa ka imanaysa qalbigana intan baa ka imanaysa markaasaa ijtihaadan waxay ku tiriyeen dhowr iyo toddobaatan qaybood ilaa sagaal iyo toddobaatan qaybood baa qaarkood tiriyeen xaliimi baa ka mid a qolada tirinaysa bayhaqi baa isaguna ka qaatay markaysaa shuraaxda qaarkood baa tirinaya daliilufaalixiinka laftiisa waa ku arki kartaan markaysagaa tirinta uu tirinayo calaa kulli xaal tacyiinka la cayimaayo la odhanayo dhowr iyo toddobaatankuu nebigu u jeeday kuwan iyo kuwan iyo kan iyo kan iyo kan bay ahaayeen waa arrin ijtihaad ah oo dee khata iyo sawaab aqbali kara waayo acmaasha diinta iyo umuuraha ka koobantahay way fara badan tahay maadaamay fara badan tahayna waxa weeye dhowr iyo toddobaatanba waa ka badan tahay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhowr iyo toddobaatan ka cabbiray maqaar buu isku mid ka dhigayey oo markaasaa dabeedna markaa mid ay noqonays dhowr umuurood yani siday markaa dhowr iyo toddobaatan ku noqonaysa calaa kulli xaal waa arrin ijtihaadiya tacyinku yani wuxuu yeelan karaa in marka ashyaada qaarkood yani oo maqsuud ahayd ay marka ka hadho ashyaada qaarkoodoo la tiriyey wada xaq ha ahaato laakiin mid walba in laga dhigo qismi mustaqila laga dhigo halkaasaa ishkaalku ka imanaya halkaasaa ishkaalku ka imanaya iimaankii marka wuxuu leeyahy odhaah waa leeyahay fa afdaluhaa laa ilaaha ila allah daliil bay u wuxuu leeyahy camaluqalbi buu leeyahay walxayaau shucbatu min aliimaan baa u daliila oo xishoodku qalbigu ka dhacaa qalbiga ayuu ka dhacaa marka waxa weeye qaybi iimaanka ka mida xishoodkii weeyi marka taasna camalu qalbigu inuu iimaanka ku jiro baa laga qaadanaya wa imaadat aladaa cani atariiqi yacni waddada in laga bayriyo waxa dadka dhibaya iyaduna waa camal jawaarixda ka dhacaya oo qofku marka uu ka baydhinayo waxa dadka dhibaya wadada ka duwaayo dee waa ficil buu samaynayaa jawaarixdiisa ka dhacaya gacanta ha kaga duwo adinka ha kaga duwo yacni marka waxa weeye ficil buu la imanaya marka camalu jawaarix yacni shaqo laga qabanaayo xubnaha inay iimaankii ka mid tahaa laga qaadanaya shacabka iimaanku inay kala fadli badantoo kala mudan tahay baa laga qaadanaya qowlka murjicadu ay ku tageen oo acmaasha inay ka saarayaan iimaanka oo ay odhanayaan acmaasha saalixi iimaanka kama mid ahaa waa qowl baatil ah qowl baatilo weeye oo ka hor imanaya nusuusta qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaaci ahlu sunna intaba ka hor imanaya intaba ka hor imanaya qur'aanka laftiisa waa laga deliishadaa acmaasha jawaarixdu inay iimaanka ka mid tahay inama almu'minuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanam wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna alsalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa waxaa allah inoo sheegay kuwa mu'miniinta iimaankoodu dhab yahay inay yihiin shantaa arrin cidda la timi shantii arrin waa maxay waxyaalaha qaarkood qalbigay ka dhacayaan waa kuwa marka aayadaha ilaahay lagu akhriyo qalbiyadoodu baqayaan wajalulquluub qalbigii inuu baqo oo eh, baqasha ka dhacdo ou allah ka baqaayo iyo cadaabkiisa ka baqaayo waxa weeye waa nooc iimaankii ka mida weeye yaa waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu saadatum iimaanan marka aayadaha allah lagu akhriyana iimaan ay u kordhinayaan aayadahaas oo iimaankoodu siyaadayo wa calaa rabbihim yatawakkaluun tawakulkiina muxuu ka dhacaa qalbigu ka dhacaa halka yacni tawakulku ka dhacayee allah laga tala saaranaya waa xaggee qalbigu tawakulku ka dhacaya marka camalulquluub waxaa wanaagsan qalbiyada in laga sameeyo lagala yimaado tawakulku ka mid yahay oo wajalku ka mid yahay oo acmallada kale aan la sheeginna ay soo gelayaan yaa acmallada qalbiyada ka dhacaya iimaanka inay ka mid yihiin ba aayaddu daliilu tahay aladiina yuqiimuuna asalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun waa kuwa salaadda oogaya oo salaaddii bay taagayaanoo siday ahayd ula imanayaan salaaddiina waxay ka koobantay inta mid walba odhahyay leedahay wax afka laga akhrinayo waxay leedahay qalbiga wax laga ka dhacaya khushuucdii iyo niyadii iyo ikhlaaskii yacni marka waxabay qalbigay ka dhacayaan waxay markaa leedahay salaadii camallo jawaarixda laga samaynayo oo qiyaam baa ka mida waa la istaagayaa waa la rukuucaya haddana waa la istaagayaa waa la sujuudaya waa la fadhiisanaya waa shaqo yacni xubnihii iyo jawaarixdii ka dhacaysa inta mid walba waa ka koobanta waa kuwa zakadana markaa bixinaya oo wixii la siiyey maal ana wax ka mida sadaqadaysanaya oo bixinaya markaa zakadii inay bixinayaan iyo infaaq kaleba ayaa laga qaadanaya waa camal jawaarixdii isaguna ka dhacay ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa kuwaasi waa mu'miniin iimaankoodu dhab yahay weeye iimaankoodu dhab yahay weeyaan marka qur'aankii iyo sunnadii mid walba waa ku tusinayaan camalladii inay ka mid yihiin iimaanka hadday camal qalbi yihiin iyo hadday camal jawaarix yihiinba waxaa kaloo u daliila aayadda allah u yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum waxaa loo jeeda ay salaatakum salaaddiinna salaaddiinna ilaahay idinka lumin maayo salaaddii baa iimaan lagu magacaabay iimaan ayaa lagu magacaabay salaaddii sababtuna waxay tahay yacni waxa weeye ashyaadii waaweynada iimaanka ahayd bay salaaddu ka mid tahy ya weliba shucabka waaweyn ayay dee salaaddu soo gelaysa yacni saas weeye waa ruknigii labaad ee diinka weeye arkaanu islaamka ruknigii labaad weeye marka sababu nusuulka iyo ijmaaca mufasiriinta labaduba daliil u yihiin iimaanakum in looga jeeday salaatakum ilaa beyt ilmaqdis oo mufasiriintu inay ku ijmaacsan yihiinna waa la soo naqliyey sababu nusuulkuna waa caddaynayaan sababu nusuulkuna waa caddaynaya axaadiistana dee axaadiis badan baaba soo aroortay kanna waa ka mid ta kale camallada qaarkood haddii la waayo iimaanka waaba loo nafiyaa laa iimaana liman laa ammaanata lah iimaan male kaan ammaano lahayni de wixii iimaankii loo nafyinayaa inuu iimaankii ka mid yahaa laga qaadanayaa in lala yimaadaa inay iimaanka ka mid tahay ayaa laga qaadanaya ijmaacii ahlusunnana waa ku sugan yihin intaasoo dhan ayaa marka ku sugan saas aawoodee qowlka murjicadu waa qawl baaila wy qawl baatila iyaguna waa maraatibo waa sii kala tegan yihiin laakiin waxa ugu sahlan kuwa odhanaaya iimaanku waxa weeye waa in afkana laga qiro qalbigana laga rumeeyo oo camallada jawaarixda keliya ka saaraya kuwaasaa yacni murji'ada kale ka roon laakiin iyaga laftooda culammadu aad iyo aad bay u naqdiyeen waxaana yidhaahdeen waxa weeye dariiqii ahlu sunna way ka baydheen oo waxay ku dhaceen bidco ayay ku dhaceen bidco ayay ku dhaceen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk